yihiin macnaheeda koobaad mucribiinta kutubta icraabta sida badan waxay dhihi jireen xarfumtinaacin limtinaacin saasay dhihi jireen iyadoo ula jeedaan xarfumtinaacin liljawaabi limtinaaci shardi lowda waxay tustaa shard jawaabku inuu reebtoonaaday sababtuu u reebtoonaadayna waa shardigoo reebtoonaaday intaasay iskaga gaabsadaan sidaasu marka waa sida badan oo qaalibkaa laakiin ma ahan mudarib ama qiyaas oo mudarib doon marna laga leexan maahan xarfumtina waa noo iman kitaabkay ku taallaa xarfumtinaacin limtinaac inay yidhahdaa marnaha waxay ula jeedaan xarفu امtinaaci liljawaabi limtinaaci shard xarفu امtinaacin liljawaabi limtinaaci shardi saasay maraan ayagu mucribiinku laakiin ibnu hishaam iyo ina maalig iyo muxaqiqiinta naxwooley waxay leeyihiin sidaasu waa sida qaalibkaa lowdu ayadu waxay tusee shardiyadaahu shardigeedu inuu reebtoonaaday haddii lagu yidhi marka shardigay anfinay waa inaad ogaato shardigu hadduu awal muhbat ahaa marka iyada la geliyo manfiyu noqona hadduu awal manfi ahaana marka la geliyo muhbat isku bedela sababtoo qaacidada waxay tahay nafyu nafyi isbaat ah, waa qaacido nafyu nafyi isbaat shay manfi ah haddii nafyi kale la geliyo muhbat u isku bedelaa nafyu nafyi isbaat marka lowda shardigeeday anfidaa iyadu haddii marka shardigu awel muhbat ahaa manfiyu noqoa hadduu awel manfi ahaana muhbat u noqoa marka la gelsho iyada jawaabkaa soo haray jawaabka sida badan sida culamada muxrimiintu ay sheegeen xarfu imtinaacin liljawaabi liimtinaaci shardi waa haalib ee jawaabku mar walba shardiga kuma xirna inta badan jawaabku shardi wuu ku xihan yahay laakiin qaacidada daqiiqa ah waxay tahay ibnu hishaam miduu mari doono oo ah jawaabka waa la fiiriyaa waa la fiiriyaa sababka keenaya hadduu hal sabab yahay oo shardiga lowda uu yahay iyadu ku xihan yahay nafyan waa ihbaat ah, sababka ama cilada keenayda jawaabka hadduu hal mid yahay oo ah shardiga lowda ayadu ku xihan yihi nafyan waa ibaata dii la waaye shardigaasna waa la weyne waxay noqonaya xarfu imtinaac liljawaabi liimtinaaci shard saasay noqonay laakiin haddii jawaabku uu noqdo mid sabab kale leh shardigaana sababu u noqdaa sabab kalena waa jira kuma xirno waxaa dhici karta shardigiioo la waayey jawaabka inaan la weyn Ah, shardigiioo la waayey inaan jawaabkii la wey sababto ah, sabab kaloo keentuu leey markii shardiga la waayo sabab labaadoo keenayduu leey ah, so uma jeedid marka qowlkaasaad inaad fahamtaa hadda maala fiiri low naama lam taqada wuduuhu fiiriya low naama hadduu seexala hadda naama nafyi miyaa ku jira low haddaan gelin manfiyay noqon low naama hadduu seexa laha maba seexana wey lan taqada wuduuhu weeseqaadkiisu waa buri leh hadduu seexalaha soo ka buri ma fiiri weeseqaadka marka waxaa buriyaa mahurdada keliya nawmka keliya miyaa mase asbaabo kalaa jira bis weeye marka markaasoo kale shardigii isagoo anfoon a jawaabkii la helay marka waxaan leenahay low naama ah hadduu hurdi lahaa lan taqada wudu weyse qaadkiisu waa buraa laga fahmi ma laakiin ma hurdino weesadii ma burin maaa isagoon hurdin weysada waa buri karta soo ma sabab kalaa jira hadda fiiri isagoon hurdinso qofka weysadu kama buri karto marka dhihi ma karno low naama ah hadduu hurdi lahaa lam taqada wuduuhu isqaadkiisu waa buri lahaa walaakin lam lam yanam ma hurdin ah, lam yanam walam tanqadi walam yanqadi اlwudu isqaadkiina ma burin ma dhihi karno ah, walam yanqudi اlwudu ma dhihi karno ah, ma hurdino saas darteeda weyse ma burin ma dhihi karno marka fiiriya meeshaas athaaniyatu kelimada labaydaa lowey faaxadu awjuhihaa lowda macaanideeda mid ka mida awjuhdu waa macaaniday ku imaanayda athaaniyatu kelimada labaydaa lowey faaxadu awjuhihaa lowda wejajyaalkeeda mid ka mid ah an takuuna waa inay noqoto xarfa shardin shardi xarafkiisa shardigaasoo filmaadi maadiga dhexdiisa ahaaday xarfu shardi waxaa loola jeedaa shardi horta waa taan waa tacliiqu ficlin bificlin waa ficil ficli in lagu xidho fil maadina waxaa loola jeedaa fi waqti ma fii maa madaa waqtigii tegey marka waa xaraf tusaya ficil ficil lagu xidhayo waqti tegey waqti tegey maaha waqtiga soo socda xaashiyadu raqam labo uu ka qabtaa waa xarfu yadul calىa tacliiqi ficli bficli فيma madaa wkti tegey wakti tegey waa xarfu shardi oo macnihii shardigay wadataa oo ah tacliiqu ficli bficli laakiin wakti tegey isku xidheen labadooda ee wakti soo socda maaha fayuqaalu فيiha waxaa la yidhaah xarفun huwa lowdii xarفun waa xarف xarafkoo yqtadii keena imtinaaca ma shay reebtoonaashadiisa yeliihii xarafka ku xiga xarafka lowda waxa ku xiga inuu reebtoonaaday oo ay anfiday ayay tuseen waxa ku xigana waa shardigii waxa ku xigaa waa shardigii marka shardigii inuu reebtoonaaday tuseen fa yuqaalu waxaa la dhaha fiiha lowda huwa isagu xarfun waa xaraf xarafkoo yaqtadii keena imtinaaca maa shay reebtoonaashadiisa yelihii xarafka la xiriira iyo wstilzaamahu haada halkaad u celinaya waxaad u celidaa ma maagii u celi oo ah shardigii lowda maada u celi maagii la xiriiray u celi iyo wstilzaamahu shardiga inuu laasimsanaa litaalihi midka ku xiga kan ku xiga waa jawaabkii taaligu waa jawaabkii taaligu waa jawaabkii saasuu tusaa fa yuqaalu waxaa la idhaha fiiha lowda xarfun huwa isagu xarfun waa xaraf xarafkoo yaqtadii keena imtinaaca maa shay reebtoonaashadiis yelihi isaga ku xiga waa shardigii iyo wastilzaamahu maaga ku xidha laasimsashadiisa litaariihi kan asaga ku sii xiga oo raacaya uu laasimsanaa waa jawaabkii jawaabkuu laasimsanaa walow shi'na haddaan dooni lahaynu ilaah yidhi shaaca qur'aanka mafcuulkeeda waa la xadfaa kollayba labo aayadood ayaanba ka xasuustaa qur-aanka shaaca mafcuulkeeda la sheegay labadoodana weliba an masderiyaa masder laga dhalaalaayo u mafcuul ah marka qur'aanka waana ku badan tahay shaacada mafcuulkeedana waa la adfaa waa la xadfaa walow shinaa haddaan dooni lahayn dhe marka rafcahu la koryeelidiisa watlu calayhu naba aladii aataynaahu aayaatina fansalaka minhaa faatbacahu shayطaanu fakaana min alghaawiini kaasa laga hadlaayay nin ilaahay inta aayaad siiyey oo kor ilaahay u qaaday waxa weya markii dambe ka dhex baxay aayaadkii diinku waa difaacagii waxay cayayaanka ku cunaan markaad ka dhex baxdo waa shaydaankee marka shaydaana cunay oo ku cayaaray ilaah wuxuu idhi walow shinaa haddaan dooni lahayn rafcahu wey in kor loo qaadoo la qiimeeyo ma anaan doonini haddaan dooni lahayn la rafacnahu koraan u qaadi lahayn bihaa aayadahan kor ugu qaadi lahayn oo qof aayadaha ku dheganoo ku dhaqmaan ka dhilamkaasaan qiimo u yeelala marka fiiri lowda maxaa ka dambeeya mashiicada alla ka dambayda marka haddii lowda laga saaro mashiicadu musbaday ahayd soo maahan low markii la gelshay manfiyay noqoto ma aanan dooni wey Ah, waa reebtoonaad marka fiiri maa yeliihi waxa ku xiga inuu reebtoonaadayu xarafku tusaa maa yeliihi waa waa shina mashiicadii alle oo inuu doono ninkan inuu alle sare u qaado mashiicadaas waa reebtoonaad haye mashiicadu maxay laasimsane iyo wastilzaamahu inuu shardigu laasimsado litaaliihkii ku xigay tii ku xigay isagaa laasimsana waa maxay waa la rafacnaa waan kor yeeli lahayn ilaah yidhi laakiin ma aanaan kor yeelin maxaa maba aanaan doonin marka fiiri mashiica haddii la helo maxaa ka laasimi lahaa in rafcigii la helo haddii la waayeyna maxaa ka laasimay rafcigii in la waayey sababtoo ah rafcigu sabab kale ma leh ilaahay hadduusan doonin qofkan inuu qiimeeyo cid kale kor ma u qaadi kartaa male marka rafcigu sabab kale male mar hadduusan sabab kale ahayn shardiguu ku xidhay waxa weya jawaabkaan rabaa jawaabka oo rafciga ah. sababka oo ah mashiicada alle maahane male sabab kale oo keeni karta hadduusan jawaabku sabab kale lahayn shardiga maahane shardigu ku xidhay haddii la waayo waa la weyna marka waxaan leenahay ilaa wuxuu yidhi walow shinaa haddaan dooni lahayn rafcahu la koryeelidiisa ma aanan doonini la rafacnaahu koraan u qaadi lahayn laakiin kor uma qaadin maxaa ma aanan doonin ah, kor uguma qaadin bihaa bilaaya wuxuu ku yidhi falow low hunaa halkan daalatu waxay tusee calaa amrayni laba arrin axaduhumaa midkood anna mashiicat allah ilaahay doonistiisa tacaala ilaa wuu sarreeyahay lirafci haada almunsaliqi midkan aayaadka alle ka dhex baxay midkan aayaadka alle ka dhex baxay la koryeelidiisa uu doono doonista alle oo alle doono midkan aayaadka alle ka dhex baxay inuu kor u qaado manfiyatun mashiicadaas waa mid la anfiyey manfiyatun waa mid la anfiyeyoo ma dhixin mashiicadaas oo alle ma doonin inuu munsalikan kor u qaado wayalzamu waxaa ka laasima min haadaa kaas oo ah mashiicada inay manfiye tahay oo aan alla doonin inuu kor u qaado mashiicada inay manfiye tahay wayalzamu min haada kaas waxaa ka laazima ah an yakuuna rafcu kor loo qaadidiisu inay noqoto manfiyan mid la anfiye ayadiina marka rafcigiina saasuu ku anfoomi shardigii ayaa laasimsa oo kaansaa jawaabka waxaa keena shardiga haddii mashiicada la heli lahaa rafcigaa la heli lahaa haddii la waayeyna waa la weyna maxaa yaele sabab kaloo keenta male soo ma jeedid wayelzamu waxaa ka laazima min haada ay min manfiyi اmashiica mashiicada anfoomideeda waxaa ka laazima an yakuuna rafcuhu munsaliqa la koryeelidiisu inuu noqdo manfiyan ku la anfiyey id ciladuna waxay tahay laa sababa wax sabab ah lahu lirafci uma sugnaan ila almashiicatu doonista alle maahan ah, sabab kale oo keeni kara qofkaanu qof qiimale inuu noqdo miyaa jira ma jiro ayadiina waa la waayey markaasu cid ciladu waxay tahay laa sababa wax sabab ah lahu lirafci uma sugnaan ila almashiiatu doonista maahane waqad intafat waana anfowde ah, mashiicadii waa anfowde waa la waayey soo ma ahan haddii la waayey khalaas ayadana waa la weyna wuxuu halkan kuu keenaa haddii jawaabku sabab kale leeyahay shardiga weynta la waayey sababta loo weynma ka dhalame waa kana miثaal wa haadaa xukunkan multabisun waa mid ku dheehan bikhilaafi low lam yakafilaaha lam yacsihi waa war naxwoolaydu sheegto oo ay leeyihin cumaraa yidhi meel uu sanad ku leeyahana waa la waayey muxadisiintu ma hayaan waxa weeyaan naxwooley un baa la wareegayda iyo balaaqada iyo qolooyinka ka hadla iyo waxaasaa la taagan meelaha ah, cumaraa yidhi ay leeyihin culummadii cumar iyo nadi iyo waxa weye sanad ka hadli jirtayna ma hayna yidhahdaan meeluu sanadku leeyahy marka adigu naxwada ka raace ee hadhow hadhihin cumaraa yidhi ha isku dhihin hadha isku dhihin cumaraa yidhi waxay leeyihiin cumaraa wuxuu ammaanayey suhayb saxaabigii suhayb arumi ayaa cumar ammaanayay markaas cumar waay wuxuu ya yidhaahdeen low lam yakafilaaha suhayb hadduusan allah ka baqi lahayn waaba ka baqaahe oo hadda waxaaba taalla inuu ka baqaye hadduusan xataa alle ka baqayn lam yasi lam yacsihi alla ma uusan caasiye u fiirso haddii suhayb uusan alle ka baqi lahayn hadda allu ka baqaa suhayb waa saxaabigan taqiga oo rabbi ka baqaya ciqaabkiisa laakiin fardan ka soo qaad hadduusan ka baqi lahayn xataa ma caasiye oo waa maxay weynaynta all u diidi lahayd marka fiiri cadamulcisyaanka laba sababooda keeni mid waxay tahay alkhawfu min ciqaab illaah tan kalena waa tacdiim ullahi wa ijlaaluh laba sababooduu leeyay haddii marka cabsida la weynahaa lama arkayn inuu caasiyo marka saas darteeda fiiri haddee lam yakhafi laaha yakhafi lam iyo khafi lahme manfi se waa msbat manfi soo maahan haddaan loo gelin wxuu noqona marka msbatu noqona maxaa yaele qaacidadu waxay tahay nafyu nafyi isbaat haddaan gelino marka low muxuu noqonaa low lam yakafil ah, alla hadduusan ka baqi lahayn waa ka baqaahe fiiri waa la sugaa lam yacsihi alla mausan caasiyeen ma dhihi karta marka laakiin hadda allu ka baqaho waa caasina ma dhihi karta ha isku dhig fiiri haddeer haddii la waayo haddii la waayo haddii la waayo waxa weeyaan cabsida hadda cabsidiiyo sugane ka dhalan maydo cisyaanku u leeyay hadalka sababtoo ah sabab kale oo sabab kale oo cisyaanka diida ayaa jira asna oo waa maxee waa ijlaal ullahi wa saas darteedaa sidii kii hore aan u lahayn fiiri ayaddii maxaan lahayn walow shinaa haddaan dooni lahayn ma aanan doonine la rafacnahu koran u qaadi lahayn laakiin kor uma aanan qaadin xale ma aanan doonin tan ma dhihi karno low lam ya low lam yakafilaaha alla hadduusan ka baqi lahayn allu ka baqaye lam yacsi ma usan caasiyeen laakiin waa caasiye ma dhahayn may m ah, ma dhahayn ah, ma dhahayn hadda fiiri lam yakaf musbaday noqotay soo maahan jawaabku mhbat maan hadde ah, ma noqonaayo mhbat ma noqonaayo waayah wahaadaa kan aayaddan wey aayaddan icraab xagga macnaahaan bikhilaafi low lam yakafilaaha lam yacsihi khilaafkeeda ku sugan yihi maxaa yeelay aayadda jawaabka ku jiray oo rafciga ahu sabab kale ma lahayn laakiin hadalkan jawaabkiis oo lam yacsihi weeye mogtahay Ah, jawaabkan oo lam yacsi ah sabab aan ahayn khawfkuu leey sabab kalu leey ah, sabab kalu oo cisyaanka diidayay wuxuu ku yihi fainowshamiya laa yalzamu ka laazimi maa min intifaa'i lam yakaf lam yakaf anfoomideeda ma cabsan hadday meesha ka baxdo ah, haday meesha ka baxdo min intifaa'i lam yakaf lam yakaf haddii la anfiyo xaa soo baxa fiiri fainahu shaniye laa yalzamu ka dhalama min intifaa'i lam yakaf min intifaa'i khawf a laga rabaa min intifaa'i alkhawf khawfka anfoomidiisa ka dhalama intifaau lam yacsi lam yacsi in la anfiya ka dhalame lam yakaf haddii la anfiyo muxuu noqonaa waa cabsaday u noqona ah, waa cabsaday u noqona so uma jeedid lam yacsi haddii la anfiyana noqo leh ah, waa caskay noqo leh marka lam yakaf waa la anfiyey ah, cadam اlkhawf waa la anfiyey maxaa soo baxay haddii cadamulkhawf la anfiyey maxaa la sugay khawfaa la sugay khawfaa la sugay marka lam yakaf markii la anfiyey oo ay mhbat noqotay lam yacsihi mhbat noqon mi lam yacsihi mhbat noqon mi lam yacsihi mhbat noqon mi ayadun sideed manfi u noqona marka iskuma xirna marka jawaabkii shardigii sababtuna waxay tahay cadamulisyaankaan hal sababa lahayn cadamulisyaanku hal sababa male ee laba sababuu leeyay sababkii kalea marka isyaanka dana diida wuxuu ku yihi fainahu shaniya laa yalzamu ka laazimi maa min intifaa'i lam yakaf lam yakaf anfoomidiisa intifaau lam yacsi xataa yakuuna si uu u noqdo khad kaafa inuu cabsaday oo wacasa markaas uu alla casiyey ilaatna saasay noqo laheed hadday islaazimaan oo jawaabka iyo shardiga lowdu ay israacaan maxay noqo laheed low lam yakafila alla hadduusan ka baqi lahayn waa ka baqay lam yacsi ma usan caasin laakin waa caasiyey saas noqone marka saas ma ahan kulehi tanu ah, tanu saas ma tanu saas ma xataa yakuuna si uu u noqdo qad kaafa mid alla ka baqay oo casaa caasay si u noqdo saas ari hadalku maaha wadaalika arrinkaasu haabitun wuxuu ku sugnaaday lianna intifaaca alcisyaan cisyaanka anfoomidiisa iyo lahu intifaagaa sababaan laba sababa usugnaadeen laba sababuu leeya macnaha cinda suhayba ka hadlayna maaha dadko dhan iyo suhayb iyo dadka ku nuuca ah laba sababaa u diidayda xisyaanka dadko dhan maaha waa suhayb iyo inta ku nuuc ah ee khawaasta laba sababaa u diidayda cabsida ah, macaasida lianna intifaaca alcisyaani cisyaanka afoomidiisa lahu intifaaga sababaani laba sabaa u sugnaadeen alkhawfu waa ko sababka koobaad cabsi oo ilaahay ciqaabkiisa ay ka baqayaan wahiya cabsi in cisyaan layskaga ilaaliyaa dariiqatulcawaami waa dadweynaha iyo caamada wadadoodu dadweyne wadadood waa taas oo ayagu macaasida waxay iskaga daynayaan waa un cabsi iyo cadaabiyo ku cuni iyo walijlaalu waa sabab kale iyo watacdiimu weynayn waa isku macna walijlaalu weynayn iyo watacdiimu weynayn taasna macsina waa iskaga dayna suhayb suhayb marka laba isku darsaday waa cabsaha rabbi waa ka baqa maaha warkii suufiyadu aa rabbi ka baqi maaha warkii aan diidi jirin wuxuu ahaa in qofku yidhaahdo anugu rabbi ka baqma ilaa oftayga haka keen qalbi adaga qof kalo ha inuu yidhahdo anugu rabbi ka baqi maayo waxaan u caabudaa waxa weeyaan weyneyn ama weyneyn waliba ma jacayl ay dhihi jireen ayagu jacayl iyo waxa weya adaan lxaqi اlcubudiy aan u caabuda marka qalad way taas hy oo hadalla kataraha laga soo naqliyey oo ahlu sunnaha ay ku eedeeyaan inay ilaahay ka baqayaan ku eedeeyaan ku dhaleeceeyaan suufiyadu oy dhihi reen yacbuduuna allaha khawfa min lada فلdا قad cabdوا la رbna ولdaar الkلد صلوا la lhو شبه qوم يعبدوna الوثن ay yidhahdeen waxay leeyihiin yacbuduuna allah allay caabudayaan khawfan cabsi min laba ay ka cabsanayaan falaba qad cabadullah rabbana labayba caabudeen rabbigeen ma caabudin walidaari lkhuldi daarta waaridoo jannada ay salluu u tukadeen laa alle uma tukan shibhu qowmi weeyin qolay shabahanayeen yacbuduuna alwatana oo sanamka caabudo arrin aad u khataro wey bal hadallada laga soo naqliyey gobol waxaa weeyaan waad jariircoonaysaa waa jarincoonaydo wax la akrin kara maaha ibnulmulaqin dabaqaadkiisa wuxuu ka soo raray abilxasan ibn اlmuwafiq oo dhintay laba boqol lixdan iyo shan markay hijriyadu aheed inuu yidhi allaahumma allaahumma in kuntu allaahumma in kunta taclamu allaahumma yaa allah in kunta taclamu haddaad og tahay annii acbuduka khawfan min naarika inaan kuu caabudayo cabsi aan naartaada ka cabsana facadibni bihaa ilahu naartaada igu cadaab ah, saasuu dhii jir waa nin sufi ah, nin sufi ilaahayo haddaad igu ogto adaa qalbiga daalcanaye inaan kuu caabuda cabsi aan naartaada ka cabsanayo ilahu naarta igu gud saasuu dhii jir subxaana allah ilaahay awood ilaahay cadaabkiisa in laga cabsada waa sax ee ilaahay addoommadiis saasuu ku ammaanay tatajaafa junuubhum can ilmadaajici yadcuuna rabbahum khawfa wadamca ka soco ya ha ka war waaba amar ilaahiye ina lilahi wa ina ilayh ina lilahi waaya wuxuu ku yidhi لأنa انtifaaءa اcisyaani cisyaanka anfoomidiisa lahu intifaagaa sababaana laba sababaa usugnaadeen alkhawfu cabsiya u sugnaatay wahiya dariiqat lcawaami weeye iyo walijlaalu weynayn iyo watacdiimu weynayn wahiya weynayn in isyaanka looga tagaana dariiqat lkhawaasi dadka gaarka wadadooda weeye walmuraadu macnaha loo jeedo ana suhayban saxaabiga suhayba radia allahu canhu ilaa raadiga ka noqdee min haadalqismi qismigan oo khawaastaa u ka mid yahay wa anahu shaniye low qudira haddii laga soo qaado maba jirte fardan wa taqdiiran weeye low qudira haddii la qadaro khuluwuhu suhaybka marnaashadiisa can cabsi uu ka maran yahay lam taqac kama dhacdeen minhu asaga macsiyatun macsiyu kama dhacdeen hadduu cabsi ka marnaa lahaa fa kayfa say uga dhici kartaa walxaal alkhawfu cabsidii xaasilun lahu usoo xasilay isagoo cabsidiiba haysta say uga dhici ah, labuba isku haystaa sababad markaas labuba isku haystaa wuxuu yidhi ibnu hishaam min huna ah. min hunaa sidaas darteed in waxa weeyaan shardiga anfoomidiisa aysan ka dhalanayn jawaabku inuu anfoomo mar walba ee ay tahay jawaabku hadduu hal sabab leeyaho shardiga kaliyuu sabab u yahayna markuu anfoomo waa anfooma jawaabku hadduu sabab kale leeyahayna markuu shardigu anfoomo ma anfoomayo in saas arintu tahay u ku yidhi min hunaa sidaas darteed tabayana waxaa caddaana wa min hunaa sidaas darteed tabayana waxaa caddaaday fasaadu qowlilmuxribiina qolooyinka wax icraaba hadalkooda fasaadkiisa oo ay yidhaahdeen ana low xarfu mtinaacin limtinaacin macnaha xarfu mtinaacin liljawaab waxay tustaa jawaabku inuu reebtoonaaday limtinaaci shard shardigoo reebtoonaado mar kastoo shardigu reebtoonaado jawaabkuna waa reebtoonaan ha yidhahdeen mar alla markuu sugnaado shardiguna jawaabkuna sugnaanaha yidhahd ah, qowlkooda wasawaabu saxda marka saxdu maxay tahay saxdu maahan inaad tidhaahdo jawaabku mar alla markuu reebtoonaado shardigu aa reebtoonaana maaha saxdi ah, waa inaad tidhaahdo ayada jawaabka kumaba tacalluqdaba waxna ma taho laa nafyan walaa isbaat ah, wuxuu ku yidhi wsawaabu saxda annahaa lowdu annahaa lowda laa tacaruda bambixid lahaa lowda uma sugnaan ilamtinaailjawaabi jawaabka reebtoonaashadiisa ay u bambaxdo walaa ilaa hubuuti sugnaashadiisa ay u baxbaxdo midna uma bambixin inuu reebtoonaado iyo inuu sugnaado midna wainamaa wax kale ma ahan lahaa lowda waxaa u sugnaaday tacarudun bambixid limtinaaci shardi shardiga reebtoonaashadiisa ay u bambaxdo fain lam yakun hadduusan u sugnaan liljawaabi jawaabka sababun sabab sababkoosi waa daalika shardi shardigaas ka soo haray shardigaas sabab ka soo haray haddaan jawaabku lahayn lazima waxaa ka laazima min intifaa'ihi shardiga anfoomidiisa intifaauhu jawaabka anfoomidiisa saasaa ka laazimaya naxw low kaanat ishamsu qoraxdu hadday ahaa laheed daalicatan mid soo baxday lakaana nahaaru maalinku wuxuu ahaa lahaa mawjuudan mid la helayo laakiin hadda waa la waayey qorax soo baxda maalinkiina waa la waayey ah, maxaa yal maalin ma sabab kalu leeyahy oon qorax soo baxda ahayn male markaasoo kale isku xidhan ah, hadday anfoowdo shardigii jawaabkuna waa anfooma maxaa yal sabab kale male wain kaana lahu jawaabka hadduu sugnaaday sababun sabab sababko aakaru kale lam yelzam sababkaasoo aakaru kale lam yelzam ka laazimi maa min intifaa'ihi shardiga anfoomidiisa iyo maqnaashadiisa intifaau ljawaabi jawaabka anfoomidiisu kama laazima walaa hubuutu sugnaashadiisuna ka laazimi naxwu low kaanat ishamsu qoraxdu hadday ahaa laheed daalicatan mid soo baxda lakaana daw iftiinku wuxuu ahaa lahaa mawjuudan mid la helayo iftiin in la helo qorax keliya miyaa sabab u ah maya dayaxaa keena naalka la shitaa keena iyadoon qoraxo oolin aan iftiin arki karno low kaanat ishamsu qoraxdu hadday ahaa laheed baaricatan mid soo baxda kaana daw ha lama socoto maanta laanta ma ark warkeedu waa noo soo imaan doonaaha darsigeenaanu ku jira insha allahu marna laamta in la keeno marna la xadfi karo labadaba low kaanat ishamsu qoraxdu hadday ahaa laheed daalicatan mid soo baxda la kaana daw iftiinkii ahaa lahaa mawjuudan ku lehela low kaanat ishamsu qoraxdu hadday ahaa laheed daalicatan mid soo baxda kaana daw iftiinku wuxuu noqon lahaa mawjuudan mid lehela marka lama dhihi karo haddeer laakiin qoraxdii ma noqon mid soo baxdayoo iftiin la heli ma ma isku xirno iskuma xirna markaas oo kale maxaa yaele iftiina la heli karaa ayadoon qorax la helin wa minhu waxaa ka mida low lam yakaf ilah lam yacsi kaasaa ka mida kaasaa ka mida oo waxa weeyaan wa minhu waxaa ka mida low lam yakaf ilaaha lam yacsi a ka mida oo waxa weeye iskuma xirna in la waayo lam yakaf in la waayo lam yacsi in la waayo ka dhalama ma ka dhalanaydo haddii lam yakaf la waayo maxaa la helaa khawfa la helaa soo ma lam yacsi haddii la waayo maxaa la helaa cisyaana la hela ah, marka haddii lam yakafi laaha la anfiyo ka dhalama cisyaan ka dhalama ah, ma ka dhalanayo bal horta intaas intaas balaan fiirin inaan bal fahno wاlkelimatu kelimada kelimada athaaniyatu labayda kelimada athaaniyatu labayda mimaa kii xaalay ka mid tahay jaaءa ku yimid calىa khamsati awjuhi shan wej low wey laba kelimaa ku imaan jirtay shan macno tii koobaad ayunay aheed tii labaad waa low wlkelimatu kelimada kelimada athaaniyatu labayda mimaa kii xaalay ka mid tahay jaaءa ku yimid calىa khamسaةi awjuhi شhan wej low weye faaxadu awjuhihaa wejajiyaalkeeda mid ka mida wa huwa اlqalibu waa midka u badane waa macnaha ugu badan an takuuna waa inay noqoto xarفa shardin shardi xarafkiisa shardigaasoo fil maadi maadi ahaaday maxaa loola jeeda xashada fiiri yaعni ana low xarfun weeye xarafkoo yadulu tusa calىa tacliiqi ficlin ficil in lagu xiro bificlin ficil kale في ma wktina layskula xiro madaa tegey wkti tegey in layskula xiro waa macnaha ugu qaalibsan oy low ku timaado naxو low jaaءa زaydu zayd hadduu imaan lahaa marka فiiri waxaana lowdu shardiga markay gasho hadduu mhbat ahaa mnfiya u bedelay hadduu mnfi ahaana mhbat ilaa iyadu waxbay anfinayen low waxaad tidhahdaa low jaaءa زaydu zayd hadduu imaan lahaa ma imaanine akramtu waan karaamay lahaa laakiin maanan karaamayn maxaayl mabausan ii iman hadda fiiri ah. ayada marka shardigii anfiday oo ah majii'i cadamulmajiica yimid marka cadamulmajii'i waxaa ka laasimay cadamulikraam taasaa ka laasimtay wa idaa dakhalad hadday gasho lowdu cala mudaarici mudaaric sarafatu waxay u leexini ilaalmaadi maadi mudaaric hadday gasho maadiyay u leexini naxwu low yafiy hadduu ballanka oofi lahaa kafa waa ku filnaan lahaa waa ina maali e, alifyadiisii waxa weya baydkiisay ku jirtay wa in mudaaricun taraaha surifa ila lmudiya naxwu low yafa wafa low yafa low yafi kafa dhe low yafi kafa waa alifyadii marka fiiri low yafi hadduu oofi lahaa maba uusan oofini fiiri waa maadiya laga dhigay waana mudaaric low yafi hadduu oofi lahaa maba oofine kafa waa ku filnaana laakiin kuma filnaan xayl maba uusan oofin fa yuqaalu waxaa la yidhahdaa fiiha lowda xarfun huwa isagu xarfun waa xaraf xarafkoo yaqtadii keena imtinaaca maa yelihi waxa ku xiga reebtoonaashadiisa waxa ku xiga waa shardiga waxa ku xiga lowda waa shardiga shardigu inuu reebtoonaaday tuseen wahuwa maaga huwada maada u celi wahuwa waxaa ku xigaa ficlu shardi weeye muhbatan muhbat kaana ahaaye aw manfiyan ama manfi ahaaye midkuraba ha ahaado laakiin hadduu muhbat noqdo hadduu noqdo muhbat imtinaacu lmuhbat wuxuu noqonaya manfi ah. hadduu manfi ahaana imtinaacu lmanfi waa isbaat waa inaad saas u fahamtaa wuxuu ku yidhi wayqtadii wuxuu keenaa xarafka low ah yaqtadii faacilkeeda lowdeed u celin wayaqtadii wuxuu keenaa a faacilka yaqtadii lowdeed u celina istilzaamahu haadana ficlu shardigeed u celina wayaqtadii lowdu wuxuu keenaa istilzaamahu ficlu shardiga laasimsashadiisa oo uu laasimsana asagaaba damiirka ku celiyey istilzaamahu ku jira ey ficli shardi ficli shardigu inuu laasimsado litaaliihi kan ku xiga waa jawaabka taaligu waa jawaabka ah. lowdani wuxuu keenaa labo midda koowaad waxay tahay imtinaaca maa yeliih ah, waxa ku xiga inuu reebtoonaado macnaha labaadna wuxuu yahay shardigu inuu laasimsado jawaabka oo taaliyihii uu ku magacaabay isagaaba kuu fasiray wahuwa taaligu jawaabu shardi weeye muhbatan muhbat kaana ha ahaado ow manfiyan ha ahaado falaqsaamu arbacatun marka afar qaybooda ka soo baxe nafyi iyo ihbaat marka la fiiriyo maxaa yeelay in shardiguna manfi yahay jawaabkuna manfi yahay ko in shardiguna muhbat yahay jawaabkuna muhbat yahay labo in shardigu msbat yahay jawaabku manfi yahay saddex in shardigu manfi yahay jawaabkuna msbat yahay afartaasaa ka imaanay mar walbana marka mid awel manfi yaha la anfiyo msbatu noqona mid oo awel msbata ah haddii la anfiyona manfiyu noqona marka fiiri marka falaqsaamu aqsaamta arbacatun afar weeye liannahumaa shardiga iyo jawaabka ima mubataani laba mubad inay noqdaan naxw low jaani zaydun zayd hadduu ii imaan lahaa iima imaanin ir hadde sow mubat ma ahayn waa reertoonaada marka isbaat manfi ka dhig low jaani zaydun zayd hadduu ii imaan lahaa iima imaanine akramtu waan karaamay lahaa mana karaamay ah, labaduba maxay ahaayeen laba mubat haddana labadii maxay noqdeen laba manfi labadii waa reertoonaadeen low jaaanii zaydun hadduu ii imaan lahaa iima imaanine akramtu waan karaamay lahaa laakiin maanan karaamay ma aanan karaamay wax kale maa iniin dhigan ha bimacnaa wasalo waay agga marka lk uu ii imaan lahaa laleeyahy lakin bimacnaa wasalo waay waayo o manfiyaani laba mnfi hadday noqdaan naxw low lam yaji zaydun zayd hadduusan imaan lahayn waa yimide ma akramtu ma anan karaameeyey lakiin hadda waa karaameeyey u fiirso low lam yaji zaydun zayd hadduusan imaan lahayn waa yimide waa yimidoo cadamulmajii'i waa reebtoonaaday imaatin la waa reebtoonaaday waa yimide ma akramtu hadde ma anan karaameeyey lakiin hadda waa karaameysaa waa yimide Ah. awil awalu midka horeeya shardiga aha muhbatun ah waani mid ka labeeyaana manfiy wey naxwu low qasadani hadduu ii soo qasdi lahaa iima soo qasdine maa khayabtu ma hoojiyen lakin hadda waa hooji xayl isagan iisoo qasdi iiri low qasadani qasada asalkeedu muhbatu ahaa low waa gashay waa reertoonaada qasadka maa khayabtu asalkeedu manfiyu ahaa low aa gashay waa mubadu noqon marka hadda khaybadiyaa mubada low qasadan hadduu ii soo qasdi lahaa maa khayabtu ma hoojiyeenoo ma qadiyeen laakiin hadda qadiyey maxaa l isagana iisoo qasdeen ow cagsu ama cagsi ka dhig oo waa maxay aaniga mubada awelka manfiya naxwu low lam yaji hadduusan i ima lahayn waa ii yimid Ah. waa ii yimid haddeer laakiin hadduusan ii imaan lahayna catabtu alayhi waan canaano lahaa lakin maanan canaan al waa ii yimid ah. catabtu alayh eh? low lam yajini hadduusan ii imaan lahayn waa ii yimide catabtu alayhi waan canaano lahaa laakiin hadda ma canaan al waa ii yimid marka fiiri ah, lam yji manfiyuha cadam اlmajii'i waa imtinaacay waa reebtoonaada majiia sugnaaday marka catabtu calayhi muhbadu ahaa waa reebtoonaaday marka marka waxaa sugnaaday cadam اlcitar canaan la'aan halkan isdilaaxu ku baraa qolada manaadiqadu leedahay wuxuu ku yidhi wlmandiqiyuuna culummada manaadiqada yusamuuna sharda waxay ku magacaabaan muqadaman shardiga muqadam yidhahdeen jawaabkii shardiga yaa horeeya ha waa horey muqadam ay marka kii la hormariyey yihahda marka isilaaxan waa inaad ku dhegtaa si aad ula socoto kitaabka dii kale waa ka hare maaa isilaaxaasu ku soconaa hadda kadib laakiin wuxuu kuugu gargaaray waa kuu sharxay marka hore intuusan ku socon wuxuu ku yidhi walmandiqiyuuna culamada manaadiqada yusamuuna sharda shardiga waxay ku magacaabaan muqadaman maxay ugu magacaabeen waa litaqadumi hormaridiiso fii dikri sheegidda uu ka hormaray wa yusamuuna aljawaaba jawaabkana waxay ku magacaabeen taaliyan kii raacay liannahu jawaabku yatluuhu shardigu raaca ah, liannahu jawaabku yatluuhu shardigu raaca fiiri marka u fiirsa marka uma yantafii waxa anfoomaa ataali shardigii uma yntafi hadda taali iyo muqadam hadda waa kala baran hadda kadib taali xaa loola jeedayo muqadam midna hadhin hadda jawaabkii wey maskaxdaada jawaab ha ugu dhego taaligu muqadamkuna shardi ha ugu dhego wuxuu ku yidhi uma yntafi waa anfooma ataali jawaabku in lazima haduu laazimo almuqadama shardiga walam yklu walam yaqlu fi lmuqadama shardigana uusan uga bedel noqon hayruhu kayrkiisa intaas macnaheedu waxay tahay jawaabka adugu fiiri taaliyaa la yidhahdaa hadde magaciisa fiiri haddii uu shardiga laasimo macnaheeda sabab kale hadduusan lahayn wey sabab kale hadduusan lahayn mar alla markii shardigu anfoomo waa anfooma jawaabkuna wa hadduusan wax kale lahayn oo uga bedel noqon kara laakiin haddii taaliga taaligu waa jawaabka taaligu hadduu leeyahay shay kale oo ka bedel noqon kara shardigii oo shardigii haddii la waayo meeshii soo istaagi kara oo keeni kara ma laasimayo haddii shardigii anfoomo jawaabka inu anfooba ka dhalan maxaa yeele shay kale uga bedel noqduu haysta wuxuu ku yidhi uma yantafi wa anfooma ataali jawaabka in lazima hadduu laasimo almuqadama shardiga walam yaklu fi lmuqadama shardigana uusan uga bedel noqon kayruhu qaydkiisa oo sabab kale oo shardiga aan ahayn oo ka khaliif noqda aan la heli karin naxw walow shinaa haddaan dooni lahayn rafcahu munsaliqaas in kor loo qaado la rafacnaahu koraan ugu qaadi lahayn bihaa aayadaha laakiin hadda waa anfowday mashiicadii rafcigiina waa anfowmay maxaa yeelay male sabab kaloo keeni karta wuxuu ku yidhi falow low hunaa halkan daalatun waa mid tusayda calaa amrayni laba arrimay tuseehe la soco wal hal arrin aan fahanno midka kale aan gaarni labay tusee ee la soco lowda waa lowdan shardiyada ahaa laba macno tusayda ee shantii macno hal macnoo ka mid ahana aan ku jirnaa ogow halkiiyaa laba noqdayoo barakoobay lowdan aayaddan ku jirta weliba wey middan aayaddan ku jirta walow shinaa taasaa laba arrimood tusayda waa midda ayadan ku jirta maaha low oo dhan wuxuu ku yidhi falow low hunaa halkan daalatun waxay tusee calaa amrayni axaduhumaa labada amar mid ka mida ah, anna mashii'at allah ilaahay doonistiisii tacaala ilaa wuu sarreeyaahe allatii mashii'adoo hiyo lmuqadamu ficlu shardigii ah, ah muqadam waa barad lirafci haada lmunsaliqi midkan aayadaha ilaahay ka dhex baxay la koryeelidiisana uu doono aladi rafciga huwa tali jawaabka ah, ah. rafcigan oo jawaabkii lowda ah huwa taali manfiyatun waa mid la anfiyey wey mashiicadi bidukuuli low low gelideedaa loo anfiyey calayhaa mashiicada ay gashay wayelzamu waxaa ka laasima min haada nafyi nafyigan lilmuqadami shardiga la anfiyey aladi shardiga huwa mashiicat ahaa an yakuuna inuu noqdo rafcuhu ey rafcu haada lmunsaliki midkan aayadaha alle ka dhex baxay la koryeelidiisa midkan aayadaha alle ka dhex baxay la koryeelidiisa wuxuu noqonaa wuxuu ku yidhi wayalzamu waxaa ka laazima min haada nafyi nafyigan lilmuqadami shardigii la anfiyey اldي شhardigii huwa maشhiicaة الlahi ahaa waxaa ka laazima an yakuuna rafcuhu kownu rafcihi la koryeelidiisa inuu ahaado ey rafcu haadalmunsalqi midkan aayadaha alle ka dhex baxay la koryeelidiisa aladii rafciga huwa taali jawaabkii lowda ah manfiyan inuu noqdo aa ka laazimaya manfiyatu waa qadarkii yakuunu an yakuuna rafcuhu manfiyan saas icraabta wey saasaa ka laazimay haddii mashiicadii ay noqotay manfiya waxaa ka laazima jawaabka inuu manfi noqdo sababto a ah jawaabkanu sabab kale male wuxuu ku yidhi waa liluzuumihi jawaabka laasimidiisaoo lilmuqadami shardiga uu laazima meeshaan oo sabab kale uusan lahayn ah, waa liluzuumihi jawaabka laazimidiisa lilmuqadami shardiga uu laazima iyo walikownihi jawaabka ahaanshadiisa lam yaklu fi lmuqadama muqadamku waa shardigii shardiga miduusan uga khaliif noqon uu yahay hayrhu kayrkiis ah, shardiga kayrkiis khaliif kama noqon karo ah, shardiga wax aan ahayno kama bedel noqon karaan oo ma keeni karaan rafciga ah, wax kaloo keeni kara lama arko wax kaloo keeni kara lama arko iyo walikownihi rafciga ahaanshadiiso lam yaklu fi lmuqadama shardiga miduusan uga kaliif noqon inuu yahay kayruhu id ciladu waxay tahay laa sababa wax sabab ah lahu jawaabka uma sugnaan ey litaali jawaabka uma sugnaan wa huwa jawaabkuna arafcu waa koryeelidda ila almuqadamu shardigoo kaliyaha u sugnaaday wa huwa shardiguna almashiiatu weeye waqad intafat mashiicadiina waa anfowday walaa yakhlufuhaa mashiicadana kama bedel noqon karo kayruha kayrkeed fayantafi marka waxaa anfoomaya arafcu koryeeliddii wa haada alxukm taas waxa markaa sidaas arintu waxay tahay waa marka jawaabka uusan lahayn sabab keeni karta shardiga maahane arrintu waa saas saas waxaa ka duwan markii jawaabku uu haysto sabab aan shardiga ahayn oo keeni karta waa kana marka wuxuu yidhi wa haada alxukmu xukunkan multabisun waa mid ku dheehan bikhilaafi bikhilaafi maa idaa khalafa marka uu ka bedel noqdo almuqadama shardiga hayruhu kayrkiisa ah. ah, oo jawaabku uu heli karo sabab kaloo keeni karta oon shardiga ahayn taas waa khilaafsanta markaasoo kale naw wadalika tusaale naxwu qowli cumara waa cumar hadalkii laga sheegoo kale radia allahu tacaala canhu fii suhaybin wuxuu ka yidhi radia allahu canhu low lam yakafilaaha haddaan suhayb alla ka baqi lahayn ah, lam yacsihi ma usan caasiyeen hadda maanta fiiri lam yacsi oo ah taaliga muqadamka laazimima oo ah lam y lam yakhafilah lam yakhafilah ayaa muqadama soo maaha hadda lam yakhafilah waa la anfiyey ah. haddii lam yakhafilah la anfiye xaa soo baxa khawfulah yaa soo baxe ilaa lam yakhafilah manfiyuha soo maha haddii la anfiye xaa soo baxa khawfulah yaa soo baxe ah. marka lam yakhafilah markii la anfiyey lam yacsi in la anfiya ka dhalan mi maxaa lam yacsi haddii la anfiya xaa soo bixi lahaa isyaanuhu maxaa soo bixi lahaa ma ka dhalanaydo sababtuna waxay tahay cadamulcisyaanka aa laba sababood leh mid waa khawfka midna ijlaal اllaahi wa tacdiimuhu marka iskuma xirna marka hadda maanta ma dhihi kartid low lam yakafila alla hadduusan ka baqi lahayn lam yacsi ma caasiyeen laakiin alluka baqaaho waa caasina ma dhihi karti ma dhihi karti iskuma xirno ah, ma dhihi karti fainahu shaniya laa yalzamu ka laazimi ma min intifaa'i اlmuqadami shardiga anfoomidiisa aladii shardiga huwa lam yakhafi lah ah marka lam yakhafi lah la anfiyo ka dhalame intifaau taali jawaabiga anfoomidiisa aladii jawaabkaasu huwa lam yasi lam yacsihi ah xataa yakuuna kay yakuuna si uu u noqdo almacnaa macnuhu ila hadduu ka dhasho sidaanay noqo leh xataa yakuuna almacnaa kay yakuuna almacnaa si macnuhu u noqdo annahu suhay qad khaafa allu ka baqayo waxasaa markaasu xaasiy saasuu ila macnuhu noqo lahay saasuu noqo lahay binaan ayadoo lagu dhisaa binaan ayadoo lagu dhisaa uu saas noqo laha hadii binaan dhisid lagu dhisaa calaa ana low idaa dakhalad markay gasho calىa manfiyin shay la anfiyey abatatu waa sugtaa muqadaman shardi ha ahaado muqadaman shardi kaana ha ahaado o taaliyan ama jawaab ha ahaadee wadaalika daalika halkaan ku ishaarnaa waxaad ku ishaartaa tasalludu low calى اljawaabi tasalud aad ku ku sallidmid lowdu maanta jawaabka kumaba sallidmaba halkaan ku ishaaraynaa dalika tasaludu low cala aljawaabi aan ku ishaarayna taasaan ku ishaaraynaa wadalika ey tasaludu low low ku sallidmideedoo calaljawaabi ay ku sallidanto mutaqalifu maanta waa gadaal mara hadda kuma sallidna jawaabka ma ku sallidna maxaa yeelay lna wuxuu ku yidhi wadalika tasalludu low cala aljawaabi mutaqalifun waa gadaal maray hunaa halkan waa gadaal maray maxaa yeelay lianna intifaa'a alcisyaan cisyaanka maqnaashadiisa iyo anfoomidiisa alladii cisyaanka huwa taali jawaabka ah lahu sababaani laba sababa u sugnaadeen inuu maqnaado laba sababaa keenta axaduma midkood alqowfu waa cabsi min alciqaabi laga cabsado wahiya in cabsi cisyaan looga tago dariiqaة اcawaami waa dadweynaha wadadooda wاthaaniy sababka labaad oo cisyaanka diida alijlaalu weynayn wey lilaahi alla la weyneeyo wtacdiimu weynayn lahu alla la weyneeyo wahiya weynayn in in macaasida looga tagaana dariiqu اlkhawaasi kuwa gaarka dariiqadooda way xashiyada akri nin suniyaha iska lehe akri waa ka faa'idaysaydah khawaasta alcaarifiina bilahi ilaahay aad u yaqaan tacaala ilaa waa sareeya wاlmuraadu macnaha loo jeedo ana suhayba suhayb radia alaahu canhu ilaa raadiha ka noqdee min haada اqismi qaybtaanu ka mid yahay ey min qismi اkhawaasi qaybta khawaastu ka mid yahay wahuwa wahuwa ana sababa wahuwa suhayb ana sababa khawfi waa qalab ee waxaad tidhaah ana sababa cadami isyaanihi dheh ana sababa khowfia isku dhin waa qaladba qalin qaado wax saxa qoro wa huwa suhayd ana sababa cadami cisyaanihi wey cisyaankiisa in la waayo sababka keena ad leeda ana ana sababa cadami cisyaanihi ad leeda ood ku qorani meesha waagi horan diyaarinayn meeshan ku qoran marka waa khada weeyaan ana sababa khوfi waaba qaladba waxaad leedahay wa huwa suhayl ana sababa cadami cisyaanihi cisyaankiisa weynta la waaye sababka keena min allaahi waxaad tidhaahdaa caasintiisa min allaahi alla u caasiyo in la waayo sababta keenaa ijlaalullaahi waa alla weynayntiisa iyo wa tacdiimuhu ilaahay weynayntiisa wey ah. anna sababa adami cisyaanihi suhayb caasintiisa in la waayo sababka keenaa min allaahi alla u caasiyo ah. lilaahi uu caasiya meeshaasaan laga rabay ayadana mintu waa qalad kale lilaahi alla u caasiyo tacaala ilaahay waa sareehe ah, alle inuu caasiyo in la waayo sababka keena ijlaalullaahi waa ilaahay weynayntiisa lilaahi wey min mogtay casa toosna waa u qaadataa laamna waa ku gudubtaa ah, toosna o casa laaha waa la yidhahda ijlaalullaahi waa ilaahay weynayntiisa wa tacdiimuhu ilaahay weynayntiisa wanow shaniye low qudira ey furidda haddii la qadaro laga soo qaado maba jirte khuluwuhu suhayb ka marnaashadiisa canilkhawfi cabsi uu ka marnaado lam taqac kama dhacdeen minhu suhayb macsiyatu haddii fardan wa taqdiiran laga soo qaado inuu cabsi ka marnaado maba dhicine wax jirana maahane suhayb cabsi kama marnayne hadday dhici laheed xataa alla ma casiyeen fakayfa see yacsi lah ilaahay see u caasinaa wlxaal alkhawfu cabsidii maca daalika ijlaalka la jirkiisa xaasilu lahu uu soo xasilay haddaanba cabsiyu jiri inuusanba caasiyeen ee haddeeroo cabsidii u soo xasishay ijlaalna jiro see u caasina see u caasina ma dhici karto wey fakayfa fakayfa yacsi والحال الخوف cabsidii مع daalika maca الإجلال weynayn la jirkeed xaasilun uu usoo xasilay lahu suhayl wa haadihi lmas'alatu masaladan mas'aladan kalmustahnaati mid lasoo rebay lamidta sida mustasna oo kale weeye min xukmi low low xukunkeeda laga soo reebay wa huwa xukunkaas annaha lowda idaa dakhalat markay gasho calىa mubatin shay mubat ah sayaratu waxay ka dhigtaa manfiyan waidaa dakhalat markay gasho calىa manfiyin kula anfiyeyna sayaratu waxay ka dhigtaa mubatan masaladan labada sabable waa laga reeba mas'alo kastoo laba sabableh waa laga reeba ah, lowda ayada saasaa qaacido u ah hadday gasho shay mubat ah manfiya ka dhige hadday shay manfiya gasho mubaday ka dhige hadda fiiri low lam yakafilaaha lam yacsi shardiga iyo jawaabka labada waa manfi soo labada kama dhigi karto maanta mslim ah, hadda fiiri misaalkii hore labaduba ay noo ahaayeen manfiga afarta misaal markii lami la tusaalaynayey labaduba markay manfiga ahaayeen fiiri labaduba markay manfi ahaayeen maxaa nidhi low lam yaji zaydun zayd hadduusan imaalahayn waa yimide ma akramtu ma karaami lakin hadda waa karaamiyey labaduba muslim ayna saasaa lagu yaqaan low ah, labadaba inayd msbat ka dhigto haday manfihiin hadda laakiin fiiritan low lam yakafilaaha lam yacsi sow labadaba manfi maahan shardiga keliya ay msbat ka dhige ah, shardiga keliya ka dhig jawaabki kama dhigi karto ah, marka waa musafir baa laga soo reebay markaasu waa haadi waana masaladan keliya maahane fiiri waa mas'alo kastoo jawaabku laba sababood leeyi fiiri ama ka badan leeyi laba sababood ama ka badan uu leeyahy waa saas kuma sallidmi karto markaas oo kale ma la fahmi meeshaas bal hala fiiriyo allah fududeeyo waaya wa haadihi اmas'alatu mas'aladan kalmusafnaati sida masale lasoo reebay la mid tahay min xukmi low waa laga soo reebay haddii xukunka low xuu yahy wa huwa xukunka low annaha lowdu idaa dakhalat markay gasho calaa muhbatin sayaratu waxay ka dhigtaa manfiyan ku la anfiyey waidaa dakhalat markay gasho calaa manfiyin ku la anfiyey sayaratu waxay ka dhigtaa muhbatan mid la sugay wakadaa sidaasoo kale u ahaaday xukmu jawaabiha jawaabkeed xukunkeedu waa saas hadduu muhbat yahay manfiya ka dhiga hadduu manfi yahay muhbat wa min hunaa saas daraaddeed e wa min ajli annahu laa yalzamu inuusan ka laasimayn في نحو low lم يkف iلا lم يxsi haddaas فiiri lم يkف waa reebtoonaaday lم يxsi ma reebtoonaan فiiri kama laaزimin markaas kama laaزimin tabayana waxaa caddaaday فaسaadu qowل المحribiin kuwa waxraaba hadalkooda فasaadkiisa oo ay ku qowlaan أنa low xarفu امتinaaعin reebtoonaansho xarف tusa weeye liljawaabi jawaabka uu reebtoonaado limtinaaci shardi shardiga reebtoonaashada uu reebtoonaaday dartiisna u toonaado hadalkaas mutlaq maaha hadalkaas waa goorma waa markaan jawaabku sabab kale lahayn ah, waa markaas waa markaas ee hadduu sabab kale leeyahay shardigiioo reebtoonaadaha jawaabku iska sugnaana sida hadda hadalkan oo kale cumar hadalka cumar laga sheegay hadal cumar maaha lama lama haye meeluu ku yahay laakiin hadal iska un mi naxwadaas annagu ku rabna naxwadaasan miaalkan wax ku cadaysayna ah. wasawaabu sida saxdaa uu ku yidhi wasawaabu saxda annahaa lowda wasawaabu sida saxdaa annahaa lowda wasawaabu sida saxdaa annahaa lowda laa tacaruda bambixid lahaa lowda uma sugnaan ilamtinaaciljawaabi jawaabka reebtoonaashadiis ay u bambaxdo inuu reebtoonaado maba u banbixinba aslan walaa ilaa hubuuti sugnaashadiisa in u baxbaxdaana uma sugnaan oo uma banbaxdo inuu sugnaado wa inamaa wax kale ma ahan lahaa lowda waxaa u sugnaaday tacarudun banbixid liimtinaaci shardi shardiga reebtoonaashadiisa ay u banbaxdo faqad oo kaliya fain lam yakun liljawaabi jawaabka hadduusan u sugnayn sababun sabab sababkoos waa daalika shardi shardigaas ka soo haray laa kayru wax kale hadduusan u sugnayn bixayu meel laa yakhlufuhu shardigii uusan ka bedel noqoyn hayruhu shay isaga qayrkiisoo jawaabka keena lazima waxaa ka laazima min intifaa'ihi ay intifaa'i shardi shardiga reebtoonaashadiisa waxaa ka laazima intifaauhu jawaabka reebtoonaashadiisa intifaauhu ay intifaa jawaab jawaabka reebtoonaashadiisa naxwu low kaanat ishamsu qoraxdu hadday ahaa laheed daalicata mid soo baxda la kaana nahaaru maalinkaa wuxuu noqon lahaa mawjuudan ku la hela hadda fiiri in maalin la helaa ma leedahay sabab aan ahayn dulucu shamsi khalaas marka haddii shardigu reebtoonaado jawaabku waa reebtoonaana markaas oo kale markaas oo kale فيلزم waxaa ka laazima min انtifاaء الشharد shardiga reebtoonaashadiisa wahuwa dulcu shamsi weeye intifاaء اjawaabi jawaabka reebtoonaashadiisa wahuwa jawaabkuna wujuud النahaar waa maalin in la helo wain khalafa sharda laakiin shardiga hadduu ka bedel noqdo غayruhu shardiga qayrkiis bian kaana waaba inuu u sugnaaday lahu ay liljawaabi jawaabka sababun aakharu sabab kale sababkaaso kayru shardi shardiga qeyrkiisa lam yalzam ka laazimi ma min intifaaihi intifaai shardi shardiga anfoomidiisa intifaauljawaab jawaabka anfoomidiisa walaa hubuutu sugnaashadiisuna ka laazimi ma liannaha lowda laa tacaruda banbixid lahaa low uma sugnaan ila intifaailjawaab jawaabka anfoomidiisa ay u banbaxdo walaa ilaa hubuutihi sugnaashadiisa inuu banbaxdo naxwu low kaanat ishamsu qoraxu hadday ahaa laheed daalicatan mid soo baxda kaana daw iftiinka wuxuu noqo lahaa mawjuudan ku la helo hadda fiiri fainahu shamiye laa yalzamu ka laazimi maa min intifaa'i duluuci shamsi qorax soo bixideed anfoomidda uu anfoomo intifaau wujuudi dawi iftiinka helidiisu inay anfowda ka dhalame walaa subuutu sugnaashadiisuna ka dhalame haddii qoraxdu soo bixi diido oo habeen ay tahay iftiin in la helaa ma ka dhalane iftiin in la waaya ma ka dhalane ka dhalami bilaa keeni karta dayax waxa oo dayaxa la heli karaa nalaa la shida karaa marka qoraxdiiaa soo bixi weyday iftiin in la helo iyo in la waayo midna ka dhalami midna ka dhalami midna ka dhalami waay markaasu wuxuu yidhi fainahu shaniye laa yalzamu ka laazimi ma min intifaa'i duluuci shamsi qoraxda soo bixideedoo anfooma intifaau wujuudi daw iftiin helidiisa inuu anfoobo walaa hubuutu sugnaashadiisun ka dhalama wa minhu waxaa ka mida qowl cumar radia allahu canhu nicma alcabdu addoon ayaa nimco lahaaday suhaybun almaqsuusu bilmadxi ammaanta waxa lagu gaar yeelaa suhaybun waa suhayb low lam yakhafilaaha hadduusan alla ka baqi lahayn hadda allu ka baqaahe lam yacsi alla ma caasiyeen wataqadama waana hormaray towjiihu hadalkaas towjiihiisa wallahu subxaana wa tacaala aclam slى اllah وsلام وbaarك عlى نabiyina mحamed